رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ayaan markaa ku dhex jirnaa waxaan maraynay oo noogu soo dembaysay ama aan ka soo baxnay ee khaswadii khaaba ee markaa muslimiinta ay la galeen nimankii damcay inay xoolaha ka dhacaan waxaan qaadanaynaa darsigeenna khaswatu khaybar dagaalkii khaybar duulaankii khaybar wa fi lmuxaram bishii muxaram sannadii toddobaad ee min alhijra kharaja wuu soo baxay rasuul allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ilaa khaybara khaybar xaggeeda ayuu rasuulku soo aaday wa jaa'a waxaa yimid man takhallafa intii ka hartay can alxudaybiya dagaalkii xudaybiya sul dadkii ka haray way yimideen liyu'dana lahu suu nebigu ugu fasaxo in loo fasaxo oo ay markaa ayagu raacaan waayo saan soo tilmaannay sul markii cumru xudaybiya la aadaayey in badan bay moodeen inaan dib loo soo noqonaynin laakiin hadda bishaaraa jirta oo ilaahay uu u bishaareeye fatxi inay heli doonaan sidaa darteed way yimideen si loogu idmo fanaadaa waa dhawaaqay nebiga finnaasi dadka dhexdooda an yakhrujuu inaysan bixaynin macahu isaga micigiisa ilaa ragbatan fi ljihaadi jihaad jacayl maahane hadday rabaan inay baxaan waa loo ogol yahay waana inay u baxaan inay dagaalkaa diinta ay ku difaacayaan ay markaa jecel yihiin ama alghaniima haniimadu sow ma aha falaa yucطaa lahum inaan laga siinaynin minhum haniimada xaggeeda shay-un waxba waayo ilaahay wuxuu ballan u qaaday inay khaniimadaa qaataan intii ka qayb gashay sulxudaybiya ama dadkan kale oo aan kun iyo afartaa boqol ahayn hadday baxaan jihaadka uun inay aadaan iyo jihaad jacayl ma ahee si kale khaniimo lagu siin maayo oo khaniimada waxba kuma laha falam yakhruj ma bixin oo ma raacin macahu rasuulka micigiisa ilaa asxaaba shajarati asxaabu shajara maahane asxaabu shajar waa nimankii ilaahay raalli uu ka noqday ee baycada kula galay geedkii hoostiisa nebiga waa ragguu ilaah ku soo dejiyey laqad radya allah can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajar nimankaasaa loola jeedaa intaasaa baxday wa kaanuu waxayna ahaayeen alfan kun iyo wa arbacami'a ah afar boqol afar iyo toban boqol bay ahaayeen waa kun iyo afar boqol wastacmala wuxuu ku dhaafay dhaafayuu madax uga dhigay cala almadiinati magaalada madiina sibaac bin curfuta alkhifaari ninka lagu magacaabo curfuta alkhifaari sibaac bin curfuta alkhifaari uma intaa kadib salaka rasuulku wuxuu qaaday aljaadati waddadii almacruufati macruufka ahayd wadacaan ahayd ayuu nebigu qaaday almawsilati ee gaarsiinaysay ilaa khaybara khaybar waddadii khaybar gaarsiinaysuu nebigu qaaday xataa idaa kaana markuu ahaaday fii muntasifi ariiqi bartamaha waddada waddadii uu ka baxay iyo tuu u socday bartamaheeda markuu gaaray taqriiban waa taqriib waa soo dhoweyn macnaha xaqiiq looma hubo laakiin haddii la qiyaasee lasoo dhadhoweeyo bartamaha markii uu gaaray ikhtaara wuxuu doortay nebiga dariiqan aakhara waddo kale waddadii uu ku socday wuu ka beeray waddo kale ayuu doortuu qaaday haddana yuusiluhu gaarsiinaysa ilaa khaybar khaybar ka gaarsiinaysa min jihati shaam dhanka shaam dhankeeda shaam marka laga soo gelahayo mawjo markaa khaybar ku soo dhacaysaa taasuu doortay muxuu saa u yeelay nebiga liyaxuula inuu kala dhex gala baynahum ayaga waa yuhuuddii loo socday iyo wa bayna firaarihim cararkooda ila shaam ay u ordaan waayo hadday ka war helaan asagoo jidkaanna ku sii socdaa intay cararaan bay shaam gelayaan saynan taa u dhicin intuu jidkuu ku socday ka dayray nebiga ayuu dhanka shaam saas uga soo galay wadda khaybar markaa ku beegan meel ay aadaan markaa ma laha lacalla haddii ay maqlaan in muslimiintu ku soo socdaan wabaata waa baryey nebiga alleylata alakhiira habeenkii ugu dambeeyey qariiban meel u dhow min khaybara khaybar xaggeeda beris subax markuu dagaalka ku qaadi lahaa habeenkeedii meel khaybar u dhow ayuu beriyey walam tashcur bihi lyahuud yahuudna maysan dareemin inta ay muslimiintu soo socdeen oo ay jid ku soo jireen shacaar iyo dareen maysan gelin falammaa markii asbaxa uu waabariistay nebiga sallaa wuu tukaday alfajra salaadii subxeed waayo cibaadadaa la kaalmaystaa xiliyadaasoo kale salaadii subxeed ayuu bikhalasin mugdi ayuu ku tukaday nebiga humma intaa kadib rakiba wuu soo koray huwa asagii waalmuslimuuna muslimiintiiba gaadiidkoodiibay soo qaateen muttajihiina ayagoo u soo jihaystay u soo dhaqaaqay ilaa masaakina khaybara khaybar xaafadaheeda meelihii ay degganaayeen khaybar iyo degaankoodii guryahoodii yuu u soo dhaqaaqay ama alyahuuda yahuudda meesha deganeed faqad kharajuu waxay la soo baxeen bimasaaxiihim yaambooyinkooda iyo wa makaatibihim dembiiladooda beeraley bay ahaayeen khudaartii iyo wixii ay beeraha ka guran lahaayeen bay u dhaqaaqeen subaxii inay beerahooda soo fashaan oy dembiishana wixii sabuul iyo canabay ku soo guran karaan iyo timir inay markaa ku soo gurtaan ayagoon waxba ka warhaynin inuu ciidan xalay ku soo martay oo uu soo galay xaafadahooda iyo guryahoodii ka soo baxeen shaqooyinkoodii bayba u socdaanba ama alyahuuda faqad kharajuu way soo baxeen bimasaaxiihim yaambooyinkoodii iyo wa makaatibihim dembiiladooda liyacmaluu say uga soo shaqaystaan fii ardihim dhulkooda wahum ayagoo laa yaclamuuna aan ogayn ayagoon ogeyn ayay soo baxeen falammaa ra'aw markay arkeen aljeysha ciidankii rajacuu way laabteen haaribiina ayagoo cararahaya oo yaquuluuna dhahaya muxammadun kani waa muxammed wallaahi muxamadun waalkhamiis waa muxamed iyo ciidankiisii shanta madax lahaa ciidanka muslimiinta khamiis baa la oran jiray shan madaxoole horay iyo gadaal midig iyo bidix iyo dhexduu ka dagaalami jiray tabtika islaamku ku dagaalami jireen weli ilaa hadda caalamka laguma haayo sidaa darteed baa yidhaahdeen muxamed waaye wallaahi muxamadun kani muxamed waaye iyo waalkhamiis ciidankiisii faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar ilaahay baa weyn allaahu akbar allaahu akbar kharibat khaybaru khaybar way u dhammaatay khaybar way kharaabtay buu dhahay nebiga innaa annagu idaa nazalnaa haddaannu soo degno bisaaxati qowmin qoom sababooda qoom bannaankooda haddii aan soo degno fa waxaa xumaaday sabaaxu lmundiriin kuwii loo digay subaxooda wax badan baa loo digay wa khaybarna calaa bucdin waxay fogaasho ka jirtay boqol iyo toddobaatan iyo kow kilomitir shamaali madiina madiina waqooyigeeda dhanka magaalada madiina waqooyigeeda boqol iyo kow iyo toddobaatan kilomitir ayay markaa u jirtaa wa kaanad masaakinahaa xaafadaheeduna munqasimatan waxay ahayd tu u qaybsan ilaa alaaati ashhurin saddex qayb saddex qaybood bay markaa u qaybsanayd xaafadaheeda annataad kowde waalkutayba iyo washiqu ama washaqu waa isku macmo saddexdaasay markaa u qaybsanayd faannataatu xaafadda nataad la yidhaahdo alaaatu xusuunin saddex dhufays bay lahayd xisnu naacim xisni naacim la yidhaahdo dhufayskii naacim wa xisnu sacb ibn nucaad sacb bin nucaad xisni iyo dhufays lagu magacaabo iyo wa xisnu qalcatu zubayr qalcatu zubayr dhufays lagu magacaabo xaafadda koowaad ee lagu magacaabo nataa saddexdaa xisni ayaa ku tiilay washiqu xaafadda shiq la yidhaahdana xisnaani laba dhufis bay lahayd waa xisnu ubay iyo wa xisnu nasaar labadaa xisnibay ayaduna lahayd laba dhufays ayay markaa lahayd waa xaafadayda ugu talagaleen dagaal walkatiiba katiibana alaaatu xusuunin saddex gabaati ama dhufays bay lahayd xisnu qamuus wa xisnu lwatiix iyo wa xusnu sulaalim saddexda ayay markaa iyaduna ka koobneedoy lahayd wa kaanat fii khaybar khaybar waxaa kaloo ku sugnaa xusuunu iyo wa qilaacun waa isku macno dhufaysyo kale ukhraa oo kaloo sakiiratun yaryar lam takun aan ahayn tabluqu kuwa gaaray mablaqa haadihi alxusuun dhufaysyada meesha ay gaareen fi alquwati xagga xoogga iyo waalmanaacati xagga difaaca ma gaarin ayaga inta ugu waaweyn intaasay markaa ahaayeen fatxu nadaad waa xaafaddii ugu horaysay furashadii nadaad markaa la furtay caskara wuu degay rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu saldhig ka dhigtay sharqiya xusuuli nadaad xusuuntii iyo dhufayskii nadaad berigeeda meeshaasuu nebigu soo degay baciidan meel ka fog can madda nabali leebka meeluu soo gaaro bacdamaa nimankani ay ku jiraan xusuun iyo dhufays meel leebkooda iyo gamuunkooda soo gaaraya haddaad degto waa lagu baabi'inayaa saa darteed gamuunka lasoo tuura meel uusan ka soo gaaraynin oo laakiin xusuunta sharqigeedii berigeeda ah uu nebigu sal dhigtay wabada'a alqitaalu dagaalkii wuxuu ku bilowday bifardi alxisaar cunaqabatayn in lagu soo rogay calaa xisni naacin xaafaddii naacin waa dhufayskii naacine ayaa la heedareeyey dhammaan oo meeshaasaa marka iskuweer lagu qabtay wa kaana xisnan dhufays ayuu ahaa maniican adag rafiican oo dheer sacba almurtaqaa koritaankiisuna uu dhib badan yahay waa la korayaa haddii la dhaho dhufayska aad buu u dhib badan yahay dhufays adag oo sarreeya oo xoog badan aana la kori karin buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa baa la yidhi khadu difaaci alwali khadkii difaacii ugu horreeyey ee lilyahuud ay lahaayeen waayo dad aad iyo aad ee dagaalka ugu diyaargaraysanay ahaayeene waxay sameeyeen saddexdaa xusun xusniga koowaad haddii lasoo furto ka labaad baa qofku imaanayaa ka labaad ka saddexaad buu u gudbayaa markaabaa laga yaabaa wuxuu qaban karo ama meeshuu geli kara inuu galo khatihii difaaca iyo tabtii difaacii ugu horreeyey yuhuudduu ahaa wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa dhufayskaa dhufayskaa waxaa ku dhex jiray bataluhum geesigoodii marxabun marxab ahaa marxab ahaa ayaa markaa ku jiray dhufayskoodii waxaa ku jiray marxab baa la yidhi oo ninkii marxab ahaa ayaa ku jiray wafiihi waa xusnigaa hore ee nataad ahay rabaan muslimiintu inay hadda furtaan waxaa ku dhex sugnaa bataluhum geesigoodii waa yuhuudda geesi ay lahaayeen marxabun lagu magacaabo alladii kiibuu ahaa kaana alladii marxabkaasoo kaana ahaa yucaddu mid lagu tiriyo bialfi rajulin kun nin buu u dhigmi jiray halkaa nin halkaa nin waxaa la dhihi jiray waa nin u dhigmaa waa nin u dhigmaa kun qofood ayuu markaa ahaa fa waqacad waxaa dhacday almuraamaatin muraamaat isku tuurtuur bayna alfariiqayn labada qole dhexdooda muraamaad baa ka dhex dhacay ayaaman maalmo maalmaad liibab laysku tuurtuuraayey dumma intaa kadib basharahum wuxuu ugu bishaareeyey muslimiinta rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ugu bishaareeyey bilfatxi guul inay heli doonaan inay furan doonaan khaybar wa qaala wuxuu yidhi la uctiyanna wallaahi waan siinayaa arraaya hadan berrito rajula mid baan u dhiibi doonaa ninkaaslah ilaahay jecel iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa jecel wayuxibuhu llaahu allana uu jecel yahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ninkaasi ilaahay iyo rasuulkiisuu jecel yahay ayaguna way jecel yihiin ninkaasoo ayaan beri u dhiibi doonaa fa baata way baryeen almuhaajiruuna muhaajiriintii iyo waalansaari ansaartii way baryeen habeenkii kulluhum dhammaantood mid kastoo ka mid ah yatamannaa wuxuu tamaninahayey an yuctaahaa in la siiyo calanka mid kastoo ka mid ah calanka in loo dhiibo ayuu tamaninayey calan jaceelkama ahayn laakiin berita qofka calanka loo dhiibo waa qof ilaahay jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay asagana ilaah iyo rasuulkiisa jecel macnaha sharaf weyn waaye falammaa markii asbaxa uu waabariistay nebiga salaaddii subxeedna la tukaday ayaa nebigu wuxuu bilaabay inuu dadka saa u fiirfiiriyo sidii qof dadka ka dhex raadinaya hal qofood oo kale cumar wuxuu yidhi waa isdheerdheeraynaya aniga meeshuu nebiga indhihiisa geeyooo madaxiigaan saas u geynay koraan u qaadayaa intaa waxaan rabaa inuu nebigu arko kaale cumar laydhoo calanka lay dhiibo waa beri ninka calanka loo dhiibo sharaf buu leeyahay aniga wallaahi ma jeclaysan buu yidhi madaxtinimo ilaa maalintaa ma ahane markaasaan isdheeraynayaa madaxaygaan kor u qaada nebigaan istustusayaa sal allahu calayh wasalam nebigana saasuu dadka indhihiisa ugu wareejinayaa falamaa asbaxa markuu waabariistay qaala rasuulku wuxuu yidhi ayna cali bna abi aalib aaway cali cali bna abi aalib aaway qaaluu waxay dheheen huwa yashtakii caynayhi indhaha xanuunaaya daafaa shalay kusoo soo salaadii subxeed buu imaan waayey saa darteed ma soo bixin wuxuu ilaahay kuu qoray weligaa waad helaysaa taa waa inuu qofka ku talagalaa sababtu waxay tahay saxaabadii xalay dhan sheekaysanaysay oo mid kasta dhahay anaa laysiin doonaa subaxii soo jarmaaday oo masaajid ka yimid intoodiiba qof la siiye ma laha nin iska maqnaa oo salaadana aan ka soo qayb gelin daaf la xanuunsan indhaha ka xanuunsan yuu nebigu yidhi kaalay igu waca ninkaa wixii ilaahay kuu qoray fadhigaagay kuugu imaanayaan dadaalkasa ma reebtoona dadaalkasa waa loo baahan yahay ayna caliy cali aaway qaaluu waxay dhaheen huwa yashtakii wuxuu ka sheeganaya rasuulkii allow caynayhi indhihiisoo daafaa ku dhacay fa arsala ilayhi adeeg buu rasuulku u diray cali fa utiya bihi waana lala yimid waa la keenay oo waa la soo wadayoo cali waa la keenay oo salaadii bacdamuusan ka soo qayb qaybgelin iguwacabuu dhahay nebiga fa basaqa wuu ku tufay nebiga fii caynayhi indhihiisa indhuhu uga tufay wa dacaa lahu waa u duceeyey fabari'a wuu caafimaaday cali ka an lam yakun bihi wajac waxaad moodaa in weligiiba daaf ku dhicin indhihiisii sidoodii caadigay ugu soo noqdeen waa mucjizooyinka nebiga fa acطaahu raayata calankii buu siiyey nebiga wa amarahu wuxuu amray an yadcuwahum inuu ugu yeero ila alislaami islaamnimada qabla an yuqaatilahum intuusan la dagaalamin dagaalka waxaa ka horeeya in qofka diinta u bandhigto inaad towxiidka u sheegto adoon u sharxin iskama digi kartid qofka intaadan la dagaalamin ka hor u tagtoo dacwada gaarsii oo xaqa u sheeg oo towxiidka islaamka ugu wac wa kaana alyahuudu yahuudda waxay ahaayeen qad naqaluu kuwa guuriyey oo raray nisaa'ahum haweenkoodii iyo wadaraariyahum ilmahoodii ilaa xisni shiqi bay u rareen laylan habeennimo xisnigan koowaad ee nadaab wayba ka rareenba xisnigii ku xigay ee shiqi ahaa yay habeennimo u rareen wa qararuu waxay go'aan ku gaareen albaruusa lilqitaali inay u soo baarasaan oo ay u soo banbaxaan lilqitaali dagaal dagaal inay u soo diyaargaroobaan fii daalika asabaax subaxa asaga ah falammaa markii dahaba uu baxay uu aaday ilayhim xaggooda caliyu radia allaahu canhu ilayha ka raadi noqdee wajadahum wuxuu helay ee uu dareemay ama uu ogaaday mutajahisiina inay diyaar u yihiinba lilqitaali dagaal fadacaahum ila alislaami intuusan dagaalka ku qaadin islaamnimuu ugu wacay war yahuuddii khaybarey islaama buu yidhi fa abo way diideen wa rafaduu way rafdiyeen naga tag bay dhaheen islaamnimadaada ma naqaani wa dacaa wuxuu u yeertay marxabun ninkii marxab ahaa waxaan soo tilmaanay ninkaa kun qof ayuu u dhigmaayey ninkii marxab ahaa ayaa wuxuu u yeertay ila almubaarasati in loo soo baxo yaa ii soo baxaya buu yidhi wahwa asagoo yakhturu ruxruxaya bisayfihi seeftiisa sayf uu haystuu saas u ruxruxayaa wayaquulu uuna leeyahay qad calimad khaybaru annii marxabun shaaki silaaxi batalun mujarabun ida alxuruubu aqbalat tanahabuu asagoo geeraaraya oo gabay tirinaya ayuu soo baxay seeftiisuu saas u ruxruxayaa yaa ii soo baxayuu leeyahay qad calimad way ogaatay khaybaru khaybar annii marxabuun marxab inaan ahay ninkii kunka qofood uu dhigmaayey marxaba inaan ahay reer khaybar way og yihiin shaaki silaaxi shaaki miday u dhammaystiran tahay baan ahay assilaaxi hubkiisa hubkiisana u dhammaystiran yahayo hubna aan ka maqnayn batanin geesi inaan ahay bay og tahay bayte geesi inaan ahay khaybar way ogaatay geesigaasoo mujarabun la tijaabiyey nin meeshaan geesi ku noqday mi ihi geesi la tijaabiyeyoo tajarub badan soo maray ayaan ahay id ilxuruubu talahabun id idaa haddii dheh aqbalad ay soo qaabisho alxuruubu dagaalka hadduu yimaado talahabun markuu talahab noqdo waa marka ay holcayso dagaalku markuu holcahayo badal geesi ah oo la tijaabiyey inaan ahay qad calimad way ogaatay khaybaru annii marxabun marxab inaan ahay shaaki silaaxi hubkiisuna u dhammaystiran yahay batalun geesi ah mujarabun la jarribay oo la tijaabiyey idaa haddii alxuruubu dagaalladu aqbalad ay soo qaabisho talahabun mar allaala markay hurayso oo ay holacdo geesi inaan markaa ahay fabarazanahu isla markii waxaa u soo baxay wiil saxaabada ka mid ah caamir ibnuulaqwac baa la yidhaahdaa wahuwa yaquul asagana uu leeyahay qad calimat khaybarun annii caamirun shaki silaaxi batalun mughaamirun asagana saasuu markaa dhahayay qad calimad khaybaru khaybar way og tahay annii caamirun inaan caamir ahay shaaki silaaxi inaan ahay mid hubkiisuu dhammaystiran yahay batalun oo geesi ahoo muqaamirun ka dhex dusa cadowga cadowga waan duleelinayaa markaasaan ka dhex baxayaa buu yidhi anigana batalun badal halyey ahoo geesi ah muqaamirun muqaamir markaa ahoo horay macnaha horay u gelahaya cadowga oo ka dhex baxaya ayagoo dhanba markay iska hor yimideen fakhtalafa waxay isdhaafsadeen darbatayni laba darbo laba nabar iyo laba dhufasho fa waqaca way ku dhacday sayfu marxab marxab sayftiisii fii tursi caamir caamir gaashaankiisii bay ku dhacday wiilkii muslimka ahaa ninkii gaalka markuu seeftii soo tuuray gaashaankiisii buu u dhigay gaashaankiibay ku dhacday way ku dhegtay marka seef ma haysto fa dahaba caamirun caamir wuxuu damcay litanaawala inuu laaco inuu gaaro macnaha bisayfihi sayftiisa inuu gaarsiiyo saaqa alyahuudiyu yahuudiga shanshadiisa bacdamaa sayftiisii tursigii gaashaankii ku dhegtay hoos ka siibuu isdhahayay saaqa ka jebi asagoo dhanba laakiin wa kaana sayfahu sayftiisii wiilkii caamir ee muslimka ahaa qasiiran mid gaaban bay ahayd falam yasil ilayhi ma uusan la gaarin ilaahay amarkiisa bal rajaca way ku soo laabatay seeftii ilaa caamir caamir laftigiisay ku soo noqotay wiilkii muslimka ahaa fa asaaba rugbatahu jiribkii uga dhacday marka jiribkiisii ayay ku dhacday famaata bisababihi taa sababteeduu ku dhintay fii maa bacdu markaa kadib waxoogaa buu noolaa laakiin nabarkaasuu u dhintay faqaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fiihi wiilkaa markuu ka hadlaayey ina lahu inna lahu la ajarayn laba ajir buu leeyahay laba ajir buu leeyahay wiilkaas aad u jeedaan innahu lajaahidun waa dadaalay waa mid dadaalay mujaahidun mujaahid ahoo dagaalamay qalla carabiyun alla nin carab ah yaraa mashaa socda biha dhulka ku socday ay bilardi buu ula jeedaaye mid lahu oo asagoo kale ah qof asagoo kale ah oo arlada ku socda maba jiroo carab ah amaa marxabun marxab baa soo haray ilay ninkii muslimka ahaa dhaawac baa gaaray marxab weli wuu nool yahay fa baraza lahu waxaa u soo banbaxay caliyun cali cali bni abi aalib baa soo baxay wahwa asagoo yartajizu gabyaaya camacaya cali asagana cali asagoo geeraarayoo dhahaya ana aladii samadnii ummi xaydara kalayfi lqaabaati kariihi lmandara uufiihim bisaaci kayla sandara asagoo saa ku gab yahaya cali haddana waa kanaaba cali baa intuu seef soo qaatay asagana gabi u tiriyey ana anigu alladi kii baan ahay buu yidhi samadnii ay igu magacaawday ummii hooyaday xaydara libax bay ii bixisay buu yidhi waa kanaa ku hortaagan ninkii hooyadii ay libaaxa u bixisay ka layfi khaabaatin libaax libaaxa keliya ma aha waa khaabaadka hawdka ka layfi khaabaatin hawdka libaaxiisa oo kale anigoo ah idan hawdka iyo meesha duurka ah libaaxa ku jira iyo kan sokadaa isku aragti ma aha midka kaynta iyo hawdka ku dhex jira xataa ma fiirin kartid meel dheer markaad ka aragto waad suuxaysaa kaasaan ahay buu yidhi kariihi lmandara firmadiisa la dhibsado oon la arki karin kaasaan markaa ahay uufiihim waan u beegayaa oo waan u oofinayaa gaalada bisaaci koombada kayla sandara gabadhii sandara ahayd say wax u beegi jirtoo kalena ugu beegayaan sandar waxaa la dhihi jiray gabar aad u wanaagsanoo waxay waxbay beegi jirtay markaasaa qofkii wax ka beeganayo koombada way u buuxinaysaa dadkeenoo kaleo dadka koombada ku dhaca may ahayn sandaro gabar cajiib badan bay ahayd markaasaa waxay samayn jirtay markay beegayso ay mookoonbada wax u beegayso si fiican oo dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn iyo dadka raashinkooda u siin jirtay anigana saasoo kalean ugu beegayaa gaalada xaqoodan siinayaa seeftaan u beegayaa macnaha ana aladii samadnii ummii xaydara kay hooyadii ku magacowday baa nahay xaydar xaydar waa magac libaax kallayf waa magac libaaxeed kallayfi khaabaatin hawdka libaaxiisoo kalaan ahay buu yidhi kariihi lmanhara daymadiisu ay xun tahay aan la arki karin aad buu u caraysan yahay oo libaaxan hawdka ku nool waxaad arkaysaa ciilka iyo xanaaqa isuu u yaalo inaan la fiirin karin kaasoo kalean markaa ahay idan libaax waxaa layidhahdaa lix boqol oo magac buu leeyahay libaax ma sahlana lix boqol oo magac yuu keligii leeyahay libaaxa saa darteed kaasaan ahay oofinhi waan u oofin oo waan u beegayaa bisaaci saaca iyo koombada kayla sandara gabadhii sandara ahayd say markaa wax ugu beegto wadaraba isla markii wuu dhuftay cali ra'sa marxabin marxab madaxiisa faqatalhu wuuna dilay uma kharaja isla markii waxaa u soo baxay akhuuhu walaalkii wiil ninkii marxab ahaa la dhashay oo yaasir la dhahaa soo baxay yadcuu wuxuu u yeertay asagana ila almubaarasa in loo soo baxo fa barasa waxaa u soo baxay azubayr bin cawaam ina likulli ummatin ummad kasta xawaari buu leeyahay xawaarigay waa zubayr ibnu cawaam buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam zubayr baa u soo baxay wa alxaqahu wuxuu ka dabageeyey biakhiihi walaalkii raac buu dhahay aakhira aad adigana walaalkaa jahanamo la aad dumma intaa kadib daara alqitaalu dagaal baa wareegoo dhex maray almariiru ee qaraar dagaal aad u qaraar ayaa labadii ciidan dhex maray qutila fiihi waxaa lagu dilay cadadun dhowr oo min saraati alyahuud yahuud nimankoodii ee khiyaarta ahaa oo madaxdee sharafta lahaa ayaa markaa lagu dilay wanhaarad macnawiyaatihim waxaa burburay mooralkoodii ayaa dhintay fankashafuu way feygmeen oo waxay ka carareen can mawaaqifihim meelihii ay taagnaayeen waattabicahum almuslimuuna muslimiintuna way dabagaleen oo way raaceen xataa dakhaluu ilaa ay galeen muslimiintii alxisna dhufayskii bay bilquwati si xoog ah markaa ku galeen wainhazama alyahuud yahuuddii waxay u jabeenay aadeen ila alxisni aladii yaliihi gabaatigii iyo dhufiiskii ku xigay wahwa xisnu sacd waa xisnigii sacbi la dhahaayey waqad hanima waxay haniimaysteen almuslimuuna muslimiinta min xisni naacim xisnigii naacim waxay ka haniimaysteen ka heleen kafiiran wax badan oo min alطacaami cunto ah waatamri timir ah waasilaaxi hubna markaa ah waayo khaybar waan arki doonnaa axaadiistan waad ku aragteene wakhti ay uga baahi badnaayeen muslimiinta ma jirin xataa dameeraha la qashay axaadiisaad ku aragteen dameerihii inta la qashay oo hilbadoodii la googooyey waa dameerka la dhaansado oo mar allaala markay bislaadeenoo maraqa kacada hidibkana cuna ay isdhahaayeen yaa amar nebiga ka yimid war cid allaala ciddii dameer karsatay hala afgembiyo dheriga la daadiyo buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam waa xaaraam dameerka ilaa maalinta qiyaame laga gaaro xaaladahaasaa markaa meesha ha inoo joogto wabillahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam